بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala faslun fii axkaami اlwaqfi اlmacnawiya fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa axkaamta waqafka ee aan lafdiga ahayn macnigu waxaa loo jeedaa axkaamta waqafkae xagga macnaha ku saabsan ayuu ka hadli doonaa wuxuu idhi alأdharu muctamadu waxaa weeye ana اlmilka milkiga fii raqabati اlmowquufi shaygii la waqfay raqabadiisa ku sugan yantaqilu inuu wareegayo ilى اllahi tacaala ay taa macnaheedu waxaa weeye yanfaku inuu ka furmayo oo ka baxayo can ikhtiصaasi اlaadamiyi qofkii aadamiga ahaa la gaar noqoshadiisii falaa yakuunu haddaba usugnaan sugnaan mahayo lilwaaqifi qofkii wax waqfay walaa lilmawquufi kii wax lagu waqfay calayhi dushiisana labadaa midna u sugnaan mahayo wa manaaficuhu manaaficdiisu milkun waxay milki u noqonaysaa lilmowquufi calayhi kii wax lagu waqfay yastawfiiha wuu oofsan doonaa manaaficda binafsihi naftiisu ka oofsan doonaa wa bikayrihi iyo hayrkii biicaaratin caariyeyn buu ka oofsan doonaa wa ijaaratin kirayn wayamliku lujrata kiradii buu milkin doonaa wa fawaa'idahu iyo fawaa'iddiisii ka amaratin sida midhihii weebeeye wa suufin iyo dhogortii wa labanin caanihii wakada waxaa la mid ah alwaladu waladkii ayaa la mid ah fil asaxi muctamad haddaan qabanno wahaani qowlka labaadi wuxuu leeyahay yakuunu wuxuu ahaanayaa waladkii waqfan waqf buu noqonayaa mualifku halkan wuxuu kaga hadlayaa axkaamtii waqafka ee soo tilmaanay wuxuu kaga bilaabay milkiyadda waqafka qofkii hadduu wax waqfo milkiyadda waqafka yaa yeelanaya maalan guri buu waqfay oo qof uu ku waqfay ama awlaaddiisuu ku waqfay milkiga shaygaa uu waqfay yeelanaya wuxuu sida muctamadka ah milkiga shayga mawquufka ah wuxuu ku wareegayaa allah subxaanahu wa tacaala taa macnaheedu waxaa weeye wuxuu ka baxayaa inuu bini aadankii la gaar noqdo oo khaas u yeesho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska yeelanaya marka horeba ilahay baa iska lahaa shaygan xaqiiqa ahaan laakiin majaaz ahaan buu qofka bini aadankaa sheeganaya xoolaha inuu iska leeyahay mar hadduu waqfay ilaahay buu ku wareejiyey oo milkigiisii qofkii waaqifka ahaa wuu ka baxay qofka mawquuf calayhigahana ma leh kii wax lagu waqfay ma leh manaaficdiisu muu yeelan doonaa suu mualifku tilmaami doono laakiin caynta shayga ma yeelanayo waayo haddaba masaladan saddex qowl baa ku jira qowl waa kaa mualifku noo tilmaamay ee ah shaygii la waqfay milkiyaddiisa in ilaahay subxaana wa tacaala ay ku wareegayso isla markaa qofkii waqfay kii lagu waqfay toona uusan yeelanaynin qowlka labaad mualifka asagaa ishaaraye qofka waaqifkaha yeelanaya ee wax waqfay ayaa milkiyadda cayntan iska leh qowlka saddexaad qofkii lagu waqfay ayaa yeelanayuu leeyahay waayahay saddexdaa qowl baa ku jira lakiin qowlkaa hore ayaa muctamad ah manaaficda shaygan la waqfay waxaa yeelanaya qofkii lagu waqfay hadduu qof ahaa iyo hadduu jiho ahaa maalan fuqarado kale haddii lagu waqfay manaaficdii iyo dheeftii ka soo baxaysay shaygaa la waqfay ayagaa yeelanaya haddii ay degaan tahay oy degayaan hadday daaba tahay oo la fuulayo hadday kiro tahay wax alla wixii dheefe ka soo baxda shaygaa la waqfay waxaa iska yeelanaya qofkii lagu waqfay ama jihadii lagu waqfay haddaba mowquuf calayhigaa lagu waqfay maadaama uu manfacadii shayga mowquufka uu leeyahay mualif asagaa kuu fasirayoo milkigaa uu milkinayo wuxuu idhi manfacadii naftiisana uu ku oofsan karaa oo asagaa manfacadii adeegsan kara oo dheefsan kara hadduu doonana qof kale ayuu ku dheefsan karaa bimacnaa asagaa gurigii degi kara lagu waqfay hadduu doonana qof kale ayuu caariyeyn karaa gurigii oo manfacadiisa oofsada ama uu ka kirayn karaa kiradii yaa qaadanaya hadii gurigii lagu waqfay uu kireeyo kiradii waxaa qaadanaya qofkii lagu waqfay guriga waayahay wax alla wixii ka soo baxay ee dheef iyo fawaa'id ahaa sidoo kale waxaa qaadanaya qofkan mawquuf calayhiga ah midhihii oo kale maalan geed baa lagu waqfay geedkii uu midho dhaliyay midhihiisi asagaa qaadanaya neef buu ahaa neefka dhogortiisii asagaa qaadanaya neefka caanihiisii waxaa yeelanaya qofkii mawquuf calayhiga ah neefkaasi ilmo dhalo ilmihiisii waxaa qaadanaya mawquuf calayhiga qofka lagu waqfay maxaa yeelay sida midhihii iyo caanihii buu la mid yahay weladkaasi waa sida asaxa ah laakiin khilaafulasax wuxuu leeyahay weladku ka duwan yahay weladku asagu wuxuu noqonayaa waqaf hooyadiibuu raacayaa maadaama hooyadiiba ay waqaf ahayd asna waqaf buu noqonayaa aladaru muctamad waxaa wey ana milka milkigii fii raqabati mawquufi shay la waqfay raqabadiisa macnaha qoortiisa wuxuu raqabo mualaf ku leeyahay manfacadiibu ka saaraya macnaha raqabada mawquuf markuu kuleyahay wuxuu uga jeedaa caynta shayga mawquufkaa cayntiisa milkigeedu yantaqilu wuxuu u wareegaya ila allahi tacaala ilaahay taasuu kuusii fasiray wuxuu ku uhi ay macnaheedu waxa weye yanfak wuxuu ka baxay can ikhtisaasi ilaadamiyi aadamiga la gaar noqoshadiisii falaa yakuunu haddaba u ahaan mahay lilwaaqifi kii wax waqfay walaa lilmawquufi caleyh kii la waqfay toona u sugnaan mahayo wamanaaficuhu shaygii la waqfay manaaficdiisu milkun waxay milki u tahay lilmawquufi caleyh kii wax lagu waqfay yastawfiiha manaaficda wuu oofsan doonaa binafsihi naftiisu ku oofsan doonaa wa bikayri keyrkiisu ku oofsan doonaa biicaaratin caariyuu ka oofsanaya markaa keyrkaas uu caariyeeyey wa ijaaratin kirayn uu ka kireeyey ayuu ka oofsanaya wayemliku lujrata ama kiradiina wuu milkinayaa qofkii lagu waqfay wa fawaa'idahu fawaa'id almowquuf mowquufka fawaa'idiisiina wuu milkinayaa wadalika miaalka amarati sida midhihii weeye wasuufin dhogortii neefka weeye walabanin caanihii weeye wakada waxaa la mid ah alwaladu ilmihii fi aصaxi muctamad haddaan qabanno waani qowlka labaad waxaa weeyaan yakuunu wuxuu ahaanaya waladkii waqfan waqf buu noqonayaa walow maatat ilbahiimatu neefkii haddii uu dhinto waa neefkii la waqfaye ikhtasa wuxuu la gaar noqonayaa bijildiha harageedii walahu ay lilmawquufi calayhkii lagu waqfay waxaa u sugnaaday mahru ljaariyati addoontii la waqfay meherkeeda idaa wadicat haddii loogu tago bishubhatin ismoodsiin aw mase nikaaxin nikaax in saxaxnaahu nikaaxa haddii aan tasxiixinno wahuwa tasxiixintaa nikaaxa la tasxiixinayo ayaa alasaxu muctabad ah waa yahay wuxuu ku yidhi haddii neefkii la waqfay uu dhinto haraggiisa waxaa qaadan doona qofkii lagu waqfay neefkii waa yahay sidoo kale adoon hadii lagu waqfo qof dabeetana addoontii loogu tago shubho macnaa nin baa xaaskiisii mooday dabeetana wuu u tegey amaba addoontii baa la meheriyey labada xaaladoodba hadii addoontii nin loo meheriyo ama nin uu waxaa weeye shubho ugu tago labada xaaladoodba meher baa waajibaya meherkaas yaa yeelanaya waxaa yeelanaya ninkii mawquuf calayhiga ahaa ee lagu waqfay addoonta mualifku wuxuu raacay nikaaxa in saxaxnaahu haddaan tasixino macnaha waxaa uga jeedaa addoonta mawquufada ah ma la meherin kara mise lama meherin karo laba qowl baa ku jira qowlka muctamadka wuxuu leeyay waa la meherin karaa maxaa yaele addoontii si loo ilaaliyo way bannaanta in la meheriyo oo cifadeeda loo dhowro khilaaf alasaxna wuxuu leeya maya la meherin maayo maxaa yaele hadii la meheriyo addoontii uur bay qaadaysaa dabeetana waxa laga ina fool raacdo walidaalik si aan dadkii lagu waqfay aan loo dhaafin maslaxadeeda ayaaba la meherinayn buu leeyahay way meherkeedu asaxayn lakiin sida saxiixa waa la meherin karaa waa yahay wuxuu ku yidhi wاlmadhabu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye laa yemliku inuusan milkinaynin qiimaةa alcabdi اlmawquufi addoonkii la waqfay qiimihiisa idaa utlifa haddii la dilo addoonkii bal iska dhaafe yushtaraa waxaa lagu soo iibin doonaa biha qiimahaas cabdun addoon kale ayaa lagu soo iibin doonaa liyakuuna suu u noqdo waqfan waqaf uu u noqdo makaanahu kaa hore booskiisii fain tacadara haddaba hadday suuroobi weydo in qiimihii addoonkii la dilay addoon kale lagu soo iibiyo fa bacdu cabdin addoon barhkii unbaa lagu soo iibinayaa wuxuu ku yidhi hadii uu addoon uu waqfay dabeetana addoonkii la waqfay ayaa la dilay qof baa dilay oo gacantiisu ku baxay addoonkaa qiimihiisiibaa waajibaya oo ninkii dilay laga qaadaya qiimaha ayaa yeelanaya ma ninkii mawquuf calayga yeelanaya mise waqaf baa laga dhigayaa laba qowl baa ku jira qowlka muctamadkaa waxaa weeye in qiimahaas lagu soo iibin doono addoon kale oo kii hore booskiisa geli doono waqaf noqon doona maxaa yeelay qofkan waaqifka ah ujeedkiisu wuxuu ah waqafkiisa inuu sii socdo suu ajirkiisa usii socdo marka haddii addoonkii waqfe u dhinto addoon kalaa lagu soo iibinaya qiimihii waxa weeye addoonkaa la dilay haddaba kaasi waa qowlka muctamadka ah haddii ay suuro weyda in addoon dhammaystiran lagu soo iibiyo addoon barhki ayaa lagu soo shaqsi wayaan addoon haafki ayaa lagu soo iibin doonaa hadduusan goynayn qiimo addoon waayahay muhimaddu waxay tahay un inaan laga bixin ujeedkii qofkan waaqifka ee ahaa addoonkan inuu waqaf u noqdo qowlka ka soo horjeeda madhabka ayaa wuxuu leeyahay qiimaha waxaa yeelan doona qofkii lagu waqfay maxaa yeele milkiga asagaa marka horeba iska lahaa addoonka wuxuu ku dhisan yahay qowlkan qowlkii ahaa milkiyadda mawquufka waxaa yeelanaya mawquuf calayhiga saasuu leeyahay wuxuu ku yidhi walow jafat shajaratu geedii hadday engegto lam yanqaic اlwqf waqafkii goyi mahayo cala madhabi muctamad haddaan qabanno bal iska dhaafee yuntafacu biha waa la dheefsan doonaa geedkii jidcan xaaluu yahay dogob ama jirid waqiila waxaa la yidhi tubaacu geeddii waa la iibinayaa wahamanu lacagtiina ka qiimati اlcabdi addoonka qiimihiisii ayuunbay la mid tahay wuxuu ku yidhi haddii geed la waqfo dabeetana geedkii la waqfay uu qalalo waqafkii guyi mahaya sida muctamadka bal ee geedka engegan laamihiisa iyo jiriddiisa ayaa la intifaacsan doonaa iyagoo waqaf ah waa la kirayn doonaa haddii la doono ama dadkaa la dhihi doonaa isticmaalo adeegsada laakiin ha iibinina yani dadna ha siinina ka faa'iidaysta marka muhiimaddu waxay tahay in waqafkii uu sii socdo inta uu sii socon karo taasi waa sida muctamadka ah qiil baa wuxuu leeyahay maya ee waa la iibinayaa jiriddaas ama geedkaa qalalay lacagtiisuna waxay la mid tahay qiimihii addoonka oo tafsiirkiina soo dhaafay ayuunbaa geli doona waaya qiimaha yani addoonkii la dilay wayaan in lagu bedelayo geed kale marka geed kale lagu soo iibinaya uu leyahay qowlka khilaafuulmuctamadna wuxuu leeyahay maya ee waxaa yeelan doona qiimaha geedka qofkii lagu waqfay wuxuu idhi walow jafat shajaratu geedkii hadduu ingego lam yanqadic lwaqfu qofkii gu imahayo cala madhabi muctamad haddaan qabano bal iska dhaafee yuntafacu biha waa la dheebsanaya geedkii jidcan asagoo jirida waqiila waxaa laidhi tubaacu waa la iibinaya wahamanu lacagti geedkana ka qiimati lcabdi addoonka qiimihiisii unbuu la mid yahay walasaxu muctamad waxaa weeye jawaazu bayci xusuri lmasjidi masjidka goglihiisa ama gogashiisa iibinteedu inay bannaanta waase goorma idaa baryad hadday dugowdo wa juduucihi wa baycu juduucihi waxaa weeye tiirarkiisa ama dogobkiisa in la iibin karo idan kasarad haday jajabto oo walam taslux ayna u cuntamin ilaa lilixraaqi in la gubo mooyaane gogosha masjidka haddii ay baaliyowdo oo ayna u suubanin in la isticmaalo ay madoobaato dhimato marka ayada ah way bannaan tahay in la iibiyo dabeetana lacagtii lagu iibiyey gogoshaas masaajidkii dib loogu soo celiyo masaalixdiisa ama lagu soo iibiyo gogol kale laakiin gogoshii oo hagaagsan lama iibin karo gogoshii masaajidka oo hagaagsan lama iibin karo ilan waqaf weeyaan waa gogoshii waqafkeed baa laga hadlayaa sidoo kale juduucda masjidka waa laamaha iyo tiirarka masaajidka lagu dhisay ee geedka laga sameeyey waxa weeye haddii ay jajabaan oyna u suubannin ilaa in la gubo mooyaane marka ayada ahaydna waa la iibin karaa si loo dheefsado oo masaajidka lagu soo celiyo lacagtaas wuxuu ku yidhi wal asaxu muctamad waxaa weeye jawaazu bayci xusuri lmasjid masaajidka gogashiisa iibkeeda inay bannaan tahay idaa baliyat haddii ay baaliyowdo oo juduucihii iyo laamihiisa ama tiirarkiisa idankasarad hadday jajabaan oo walam taslux ayna markaa u cuntamin ila lixraaq in la gubo mooyaane walow inhadama masjidu masjid hadduu dumo oo watacadarat ay suuroo weydo icaadatu in dib loo soo celiyo lam yubac lama iibinayo bixaalin sinaba masjidku hadduu mar dumo waxa weeye oo ay suuroobi in dib loo dhiso masjidkii oo dib loo soo celiyo si uun u suuroobi lama milkin karo lamana qaadan karo lamana iibin karo ee waxaa weeye sidaasaa lagu isticmaali doonaa maxaa yeelay masaajidku waxaa weye waa beytkii ilaahay qofkii haddii uu mar ka baxo milkigiisii oo waqaf uu noqdo waxaa weeye sinaba ooma bannaano in uu u isticmaalo masaajidka ama loo yeesho ama la iibiyeba waayahay waqafkana sidiisaba iib ma galo waqafka iib ma galo waa kii nabig alay slam uu yihi laa yubaacu walaa yuhab lamana iibiyo lamana dhaxlo lamana hibeeyo walow in hadar masjid masjid hadduu dumo watacadarat ay suuro weyda icaadatu in dib loo soo celiyo lam yubac lama iibinay bixaalin sina midda kale masaajidka waxaa suuragala in lagu tukado daaradiisa iyo banaankiisa ayaaba lagu tukan kara oo la isticmaali karaa faslun faslkan mualifka wuxuu kaga hadli doonaa annadaru cala alwaqf wa shardu الnaadir wadiifati bimacnaa mas-uuliyadda waqafka mas-uul laga noqonayo iyo qofka waqafka mas-uul ka noqonaya shuruuddiisa iyo shaqadiisa wuxuu hi in sharada hadduu shardiyo alwaaqifu qofkii wax waqfay annadara ah mas-uuliyad linafsihi naftiisa uu shardiyo aw hayri ama qof kale uu u shardiyo mas-uuliyadda waqafka utubic waa la raacayaa wa ilaa haddii kale fanadaru mas-uuliyadda iyo maamulka waqafka waxaa yeelan doona lilqaadi qofkii qaadiga ahaa ee garsooraha ahaa cala almadhabi muctamad haddaan qaban qofka waaqifka ah haduu wax waqfo waxaa loo baahan yahay in waqafkaas uu yeesho qof maamulaya maxaa yeele waqafka masaarixdiisa waxaa ka ah in la helo qof korjoogo ah oo ka warhaya oo maamulaya oo ilaalinaya waqafkii oo mas-uuliyaddiisa qaadaya qofka laba midun weeye qofkii waaqifka inuu magacaabo qof naadir ah oo dhaho hebel baa waqafkan aan ku wareejiyo naadirka oo mas ah iyo inuusan magacaabin haddii uu doono naftiisu ka dhigi karaa qofka naadirka hadduu doono qof kalu ka dhigi karaa hadduu magacaabo oo uu naftiisa ama u shardiyo ama qof kale uu u shardiyo mas-uuliyaddii waqafka shardigiisaa lagu dhaqmaya hadduu dhaho anaa waqafkiiga mas-uul ka noqonaya intaan nool ahay ama hebel baa mas-uul ka noqonaya kolba shardiga uu shardiyo baa la raacaya sayid cumar radi allahu tacaala canhu dhulkii uu waqfay asagaa shardiyey inuu mas-uul ka ahaado intuu nool yahay haddii uu dhintana wuxuu hi waxaa mas-uul ka noqon doonaa inantayda xabsa radi allahu tacaala canha haddii ayadu dhimatana dadka ugu dhow ee ehelkeeda marka taasi waa ay bannaan tahay inuu asagu naftiisa u shardiyo ama qof kale u shardiyo haddii uusan waxbaba shardinin oo xoole uu iska waqfo ama hanti uu waqfo kana aamuso qofkii mas-uul ka noqon lahaa waxaa weeye mas-uuliyadda waxaa qaadaya qofka garsooraha ah qaadiga ayaa la wareegaya maxaa yeele qaadigu waxa weeyaan waa mas-uul guud waa hanti dhowraha muslimiinta hantida dayacan qaadiga mas ah oo ama asagaa mas noqonaya ama qof cid buu u oo waqafkaa mas noqonaysa in sharada alwaaqifu qofkii wax waqfay hadduu shardiyo annadara mas-uuliyad waqafkii mas-uul laga nafsi nafsi hadduu shardiyo ama hayri aw hayri ama hayrkii utubica shardigaasaa la raacaya wailaa haddii kale uusan naftiisa iyo qof kale toona unu shardinin fanadaru mas-uuliyadii lilqaadi qaadiga ayaa yeelan doona cala almadhabi muctamad haddaan qabanno wa shardu naadiri qofkan waqafka mas ah shardigiisu waxaa weeye alcadaalatu cadaalad wاlkifaayatu ku filnaasho wاlihtidaau iyo hanuunid lagu hanuunayo ila tasarufi maamul wa wadiifatuhu shaqadiisu waxaa weeye alcimaaratu dhisid la dhiso waqafkii walijaaratu kirayn wa taxsiilu اlghallati dheeftii inuu xasiliyo wa qismatuhaa inuu qaybiyo fain fawada ilayhi haddii uu u bandhigo waaqifkii ilayhi naadirkii hadduu fain fawada hadduu u bandhigo waaqifkii ilayhi naadirkii bacda haadi umuuri arimahan qaar ka mida ah, afartan arimood mid ka mida ah hadduu u bandhigaan bar ka mida ah, lam yatacadahu tallaabi maayo qofka naadirka ee waqafka mas-uulka ah shuruud buu leeyahay waa hawl culus hawshan uu qabanayo walidaalika in shuruudda laga helo weeye waxaa loo shardiyaa baa laidhi alcadaala cadaaladdu waxaa weeye waa diyaano weeye qofkan inuu malakat taqwa walmuru'a inuu leeyahay alla ka cabsi iyo muru'a inuu leeyahay waxaa soo hosgelaya ammaanadii waayahay alkifaaya alkifaaya waxaa weeye inuu ku filan yahay hawshan oo uu kartiya awood u leeyahay ku qabto hawshan loo diray waa hawl culus oo aad u ballaaran oo mas-uuliyad weyna suna maalifku noo tilmaami doono kifaayada waxaa soo hosgelaya alihtidaa ila tasaruf shaqadan inuu garanayo shaqadan loo diray inuu yaqaano oo ku hanuunsan yahay walidalika culamadu waxay dhaheen alihtidaa ila tasaruf waa min baabi catfi tafsiir taa hore ee kifaayada abuu mualifku ku caddaynaya shardi cusub ma aha taasi haddaba waa shuruuddiisii waayahay haddii uusan ahal u ahayn hawsha loo dhiibay waa laga wareejinaya shaqadiisu maxay waxa weeye wadiifatu alcimaara afar shaqo halkan ku tilmaamay inuu dayactirayo oo ilaalinayo oo uu dhisayo waqafkii kaasi waxa weye waa shaqo sidoo kale inuu kiraynayo sidoo kale hadduu kiro loo baahdo in la kireeyo sidoo kale inuu dheeftiisii soo uruurinayo dheeftiisii inuu soo xasilinayo soo uruurinayo inuu qaybinayo dheeftii oo dadkii mustaxiqiinta ahaa ee mutaysanayey u qaybinayo usuushii inuu ilaalinayo iyo dhaafihii waxaasoo dhan waa howlihiisii haddaba haddii shaqooyinkan barh ka ah ninkii naadirka ahaa loo dhiibo oo waaqifkii u dhiibo intii loo dhiibay tallaabi mahayo hadduu dhaho maalan adigu waxaan kugu ogahay dayactirka waqafka shaqo aan shaqada ahayn looma dirsanin ma qaban karo haddii la dhaho adu kiree un waqafka kirada waxaan ahayn looma dirsanin haddii la dhaho lacagta ka soo baxda waqafka masaakiinta u qaybi dadka lagu waqfay intaa unbay shaqadiisu noqonaysaa intaa ma tallaabi karo wa shardu naadiri qofkii mas-uulka ahaa waqafka shardigiisu waxaa weeye alcadaalatu cadaalad weeye walkifaayatu ku filnaansho weeye walihtidaau hanuunid weeye ila tasarufi maamulkii waqafka la maamulayey uu ku hanuunsan yahay qofka wadiifatu shaqadiisi waxa wey alcimaaratu dhisi la dhisayo waqafkii walhijaaratu kareen weye wa taxsiilu lhalati dheeftii inuu soo uruurinayo wey waqismatuha inuu qaybinayo wey fainfawada ilayhi fainfawada haddii uu usoo bandhigo waaqifkii ilayhi ila naadiri qofkii naadirkaha bacda hadi umuuri arrimaha bar ka mid a ah, lam yatacadahu ma tallaabayo walilwaaqifi qofkii wax waqfay wuxuu xaq u leeyahay man wallaahu qofkii uu u dhiibay ee magacaabay inuu casilo wanasbu hayri hayrkii inuu magacaabo ilaa an yashrida inuu shardiyo mooyaane qofkii waaqifka ahaa nadarahu qofkan waxa weeye naadirka ahaa mas-uuliyaddiisa xaalal waqfi kolkii waqafka uu ku dhawaaqayay inuu nadaarada u shardiyo mooyaane wuxuu ihi waaqifka ahaa xaq buu u leeyahay oo hantidan waqfay inuu casilo qof alla qofkii uu asagu nadaaradan u dhiibtay ee uu xilkan u dirsaday uu yidhi hawsha nadaarada adaan kugu ogahay wuu casili karaa cid kalena uu magacaabi karaa shaqadan iyo mas-uuliyaddan haddii uu arko qofka inuusan shaqadii ka soo baxayn maalan wuu casili karaa ilan waa sida wakiil iyo muwakil muwakilku si uu casili karo wakiilkiisa ayuunbuu eh, waaqifkiina naadirkiisi u casili karaa hal xaaluu ka soo reebay mualifku haddii nadaaradan ama nadarka waqfiga uu shardiyey oo qofkan uu u shardiyey markii waqafka ku dhawaaqay markuu waqafka u dhawaaqay hadduu u shardiyey marka ayada ah ma casili karo sababtoo ah fii sulbi اlcaqdi buu ku magacaabay qofkan caqdiga dhexdiisii walidalik ma casili karo xaq umale inuu casilo lama bedeli karo maxaa yaele waxay la mid tahay sida shuruuddii waqafka uu u dhigay markii uu ku dhawaaqay ayay la mid tahay waaya walilwaaqifki qofki waxaa waqfay wuxuu xaq u leeyahay caslu man walaahu qofkii uu magacaabay inuu casilo wanasbu hayri hayrkii inuu magacaabo ilaa an yashrida inuu shardiyo mooyaane nadarahu mas-uuliyaddiisa waqfi markii waqafku dhacayo waidaa ajara naadiru kii mas-uulka ahaa uu kireeyo waqafkii oo fazaadat ilujratu kiradii ay kor u kacdo fi lmuddati muddadii kirada dhexdeeda ow amase dahara uu soo baxo daalibun qof dalbanaya biziyaadati lacag ziyaado ah inuu ku kiraysto waqafkii lam yanfaskh ilcaqdu caqdigii kiradu fasakhmi mahayo fi lasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku qofkii naadirka ahaa ee waqafka mas-uulka ka ahaa hadii waqafkii uu kireeyo guri buu ahaa oo gurigii buu kireeyey dabeetana mudduu kireeyey maalan sanad ah muddadii sanadka ahayd lacagtii uu ku kireeyey lacag ka badan ayaa soo baxdo kiradii baa kor u kacday muddadaa dhexdeeda meeshii guriga lagu kireynayay maalan shan boqol oo ayaa kiradii waxay u kacday maalan siddeed boqol oo muddadii dhexdeedii ama qof kalaaba dalbado wuxuu gurigan halaga kireeyo aniga sideed boqol halagaga kireeyo anaa ku kiraysanaye labadaas xaaladoodba caqdigii kiradu fasakhmi mahayo sababtoo ah caqdigan maslaxuu ku dhisnaa waana caqdi laasim ah muddana waa lagu heshiye ilaa muddadii ay ka dhammaato la fasakhi mahayo qowlka khilaafuulasax wuxuu leeyahay maya caqdiguu fasakhmayaa haddii qofkan siyaadada dhiibaya uu yahay qof lagu kalsoon yahay maxaa yeelay in kiradan lagu sii socdo faa'iido kuma jirto waidaa ajara naadiru qofkii mas-uulka waqaf ka ah hadduu kireeyo waqafkii oo fasaadat ilujratu kirada ee kor u kacdo fi lmuddati muddadii kirada dhexdeeda aw mase dahar uu soo baxo aaliban qof dalbanaya biziyaadati yacni ziyaado inuu ujro dheeraada bixiyo lam yanfasik ilcaqdu caqdigii kirada fasakhi mahayo fi lasaxi muctamad haddaan qaban kitaabu lhibati hibadii kitaabkeedii weeye hibada waa magac caam ah waxaa soo hosgelaya hadyaddii iyo sadaqadii way ka caamsantahay hadyaddii iyo sadaqada waxaa asal u ah qowlka ilahi uhi fain dimna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'a yani dumarkii haddii idinka raali noqdaan wax ka mid ah meherkii ilahay cunuu yidhi wa aata almaala calaa xubbihi xoolihii buu bixinaya asagoo jecel buu ilah yidhi iyo xadiidkii nebigu uhi salى اllahu عalيه waslm laa taxqirana jaaraة lijaaratiha walow firsana shaatin gabadh iyaysan jaarkeed u xaqirin waxay siinayso hadduu doono ha ahaado qoob ai culmaduna isku waafaqsanyahin inay sunno ay tahay culamadu isku waafaqsanyahin istixbaab alhiba anwaacdeeda oo idil maxaa yele soo isgelaysaa qowlka ilah yuhi watacaawanu cala albir hibaduna waa biri waa samafal wey midda kale waa laisku jeclaadaa hibada nabigun wuxuu uhi sala allahu alay waslam tahaaduu taxaabu laakiin iman karta ka saari karta hibadii arrinkaas oo macnaha inay sunno noqoto ka saaraysa oy xaaraan marka qaarkood noqonayso waa hibada qofka uu siinayo dadka mas-uuliyiinta ah ee madaxda ah iyo dadka shaqaalaha dowladda dowladda u shaqeeya lacagta uu siinayo ee hadyadda ah haddii uusan caado u lahayn inuu hadyad siiyo intayna shaqadan iyo mas-uuliyaddan loo dhiibin ee dowladda u dhiibanin waxay noqonaysaa xaaraan maxaa yele waxay noqonaysaa nooc laaluusha sida dee qofka qaadigaba aan u bannaanayn inaad hadyad siiso haddaadan caado u lahayn intaan garsoorka loo dhiibin inaad hadyad siiso ayaa shaqaalaha dowladda iyo madaxda dowladduna ay la mid maayarkii iyo madaxdii iyo wasiiradii iyo waxa weeye raggan madaxda ah ama shaqaalaha dowladda iyo agaasimayaasha wix la midka ah lama siin kara hadiyado inta ay shaqada hayaan ilaa qof hadiyaddan siin jira mooyaane intaysan shaqadan eh, qabanin iyo mas-uuliyaddan sidoo kale eh, haddii qofkii hibada la siinayo u kaashanaya xaaraan iyo macsiyo iyadna waa xaaraan in la siiyo hadiyadduna waxay ku fiican tahay iyo hibaduba dadka jaarka iyo dadka qaraabada in la siiyo maxaa yeele nabiga alay slat slam wuxuu ku tilmaamay sadaqada la siinaya qofka waxa weeye qaraabada ah laba fadli inay leedahay silatun wa sadaqa waana sadaqo waana qaraabo xidhiidhis haddii jaarka la siinaya nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam man kana yuuminu biاllahi walyowm اlaakhiri falyukrim jaarah qofkii ilahi iyo rasuulkiisa rumaysan iyo maalinta aakharo jaarkiisa ha wanaajiyo marka jaarku ka xaq badan yahay dadka kale wuxuu mualifku yihi altamliiku hantisiintii bilaa ciwadin bedel la'aan qofkii la hantisiiyo oo wax lagu wareejiyo hibatun siisma weeye fain mallaka haddii uu siiyo muxtaajan qof u baahan hadduu wax siiyo biawaabi aakhirati aakhira awaabkeedana uu u siiyo fa sadaqatun taasi sadaqa weeye fain naqalahu wixii uu hibaynayay haddii uu u raro ilaa makaani almawhuubi lahu qofkii loo hibaynayey makaankiisii ikraaman asagoo ku maamuusaya lahu asaga fa hadiyatun hadiyad weeye taas wuxuu kaga bilaabay mualifku tacriifkii hibada hibadu waxa weeyaan buu ku yidhi waa hantisiin bilaash ah qofkii in bilaash hanti lagu siiyo iyadoon waxba laga doonayn ayaa waxaa la yidhahdaa hibo tacriifkan in ka faahfaahsan ayaa sharaxa ku qoran oo waxay noqonaysaa hibadii tamliiku caynin bilaa ciwadin fii xaali اxayaati taطawucan marka quyuud baa ku jirta cayn markii lagu yidhi tamliiku caynin cayn in la hibeeyo waxaa kaa baxday caariyadii waqafkii baa ku baxaya waqafkii iyo caariyadii iyo diyaafadii intaaba way ku baxayaan intaaba waxa wey waa manaafic bilaa ciwadin markii lagu yidhi bedel la-aanna waxaa ku baxaya haddii bedel uu jiro beyci baa ku baxaya ila bey laftiis waa tamliiki fii xaali xayaati nolosha dhexdeeda marki lagu yidhi wa kaa baxda wasiiladi dardaaranki maxa dardaaranku waxa weeye qofkii markuu dhinto unbaa wixii uu dardaarmina la wareegaya tadawucan markii lagu yidhina waxaa kaa baxay sakadii maxaa yele sakadii waxa wey waa waajib tadawuc ma ah sunno ma ah haddaba taa hibadii dabeetana mualifku wuxuu noo tilmaamay in tamliigaas uu qaybsamaya sadaqo iyo hadiyad wuxuu ku yidhi haddii hadyaddii wuxuu kala saaraya haddaba sadaqadii haddii qof baahan uu wax siiyo isagoo ajir kaga raadsanaya ilahi subxaana wa tacala iyo maalinta aakhira tawaabkeeda doonaya taasi sadaqay noqonaysaa buu ku yidhi haddaba wataa sadaqadii haddii uu qofkii uu wax u hibeynayey uu wixii u hibeynayay uu meeshiisa uu geeyana isagoo ku maamuusaya ku ikraamaya taasna waxaa la yidhahdaa hadiyad haddaba hadyaddii iyo sadaqadiina farqigaasa udhexeeya haddaba waxa weeye sadaqada laba qayd ayuu mualif ku xidhay lakin labadaa qayd inay wada socaan shardi maaha in qofkan la siinayo baahan yahay iyo in ajir lagaga raadsanayo waxaan la siinayo haddii labadaasi kulmaan waa sadaqo haddii uu ajir kaga raadsanayo waxaan uu siinayana waa sadaqo haddii uu qofkan u baahan yahay xataa uusan ajir uusan niyeysanina waa sadaqo intaaba waa sadaqo haddii qofkii uu siinayay hadduu gurigiisa ugeeye meeshuu joogo u geeyana taasina waxaa la yidhahdaa hadiyad bay noqonaysaa waaya wuxuu ku yidhi atamliiku milkisiin bilaa ciwadin bedel la'aan hibatun hibo weeye fain malaka haddaba hadduu milkisiiye muxtaajan qof baahan lihawaabin aakhirati aakhira hawaabkeedana uu u milkisiiyo fasadaqatu sadaqa weeye fain naqalu hadduu u raro ila makaani almawhuubi lah qofkii loo hibeeyey makaankiisa hadduu ugu rarana ikraaman lahu asagoo asaga ku maamuusaya fahadiyatun hadiyad weeye wa sharطu اlhibati hibada shardigeeda waxaa weeye iijaabun waxaa weeye iijaab iyo waqabuulun aqbalid weeye lafdan xagga lafdiga ku dhacaysa oo lafdi ahaan iijaabka iyo qabuulka u dhacaan walaa yushradaani looma shardiyo iijaabkii iyo qabuulkii fi lhadiyati hadiyadda calaa saxiixi muctamad haddaan qabano bal yakfii waxaa ku filan albacu in lasoo diro shaygii la hadiyeynayey min haada kan wax hadiyeynaya walqabdu in la guddoomo min daaka kan loo hadiyeynaya xaggiisa laga guddoomo ayuunbaa loo baahan yahay hibadu waxay leedahay saddex rukni caaqid iyo siiqo iyo mawhuub caaqidku waxa weeye waa labo waahib iyo mawhuubulah kii wax bixinaya iyo kii la siinaya waa waahib iyo mawhuubulah siiqaduna waa ijaabiya qabuul iyo waxa weeye mawhuub shaygii la hibeynayay saddexdaas rugni ayay leedahay wuxuu ku bilaabay mualifku shardigii siiqada wuxuu hi ijaab iyo qabuul ayaa shardiga horta intayna shardiga aynan sheegin ijaabka iyo qabuulka shardiga siiqada intaynan sheegin qofkan waahibka ah loo shardiyaa inuu yahay qof hantidiisa u madax banaan qof waalan iyo ilmo yar iyo qof maxjuuru calayhi xolihiisa laga sharay intaa waxba ma hadiyen karaan waxbana ma hibayn karaan waaya qofkan wax loo hibaynayana waxaa shardi ah inuu qof wax milkin kara uu yahay qof wax milkin kara inuu yahay ilmaha yarka hadda wax wuu milkin karaa laakiin waxaa kaa baxay waxaa weeye janiinkii uur ku jiray daabadii iyo waxaaso wax looma hibayn karo mawhuubkan uuna imaan doonaa shardiga haddaba siiqada waxa weeyaan buu idhi in iijaab iyo qabuul la helo haddii wax la hibeynayo wax laisa siinayo qofkii waahibkaa ah waa inuu dhaho waxa waan ku siiyey waa iijaabkii ama waan kuu hibeeyey ama waan kuu wareejiyey ama qaado lafdi tusinaya hibadii qofkan kale ee loo hibeynayana waa inuu aqbala u dhaho waan qaatay waan guddoomay waan kaa aqbalay waa inuu ku dhawaaqa hibada haddaba waxaa shardia in lagu dhawaaqo sida beec oo kale maxaa yeelay waa caqdi tamliig oo bayca loo qiyaas qaadanaya laakiin hadiyaddii shardi ma tahay in lagu dhawaaqo iijaab iyo qabuul maya shardi ma aha hadiyadda in lagu dhawaaqo iijaab iyo bal e waxaa ku filan qofkan wax hadiyeynaya inuu hadiyadii soo diro kaa kale ee loo hadiyeynayana inuu guddoomo u qaato taa intaa ma la shardiya laakiin inuu dhaho waan kuu kan uu dhaho waan kaa shardi ma oo maxaa loo kala qaaday hibadii iyo hadiyaddii maxaa yidhi nabiga calayhi isalaatu asxaabtu had iyo hadiyada fara badan bay usoo jireen lamana warinin inay asxaabtu ku dhawaaqi jireen hadiyadda markay u hadiyanayn manaha inay ijaab ku dhawaaqi jireen nabigana lama warinin inuu ku dhawaaqi jiray qabuul walidalik fii kuli alacsaari walamsaar caadada muslimiinta saa ku dareerta zaman walba iyo makaan walba wuxuu ku yidhi walow qaala hadduu dhawo acmartuka waan ku cumri siiyey haadihi daar aqalkan faidaa midta haddaba haddaad dhimato fahiya daartani liwaratatika dhaxlayaashaada yeelan doona fahiya taasi hibatun hibo weeye walow ikhtasara hadduu ku gaabsado calaa acmartuka waan ku cumri siiyey fakadaa taaun bay la mid tahay filjadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno walow qaala hadduu dhaho faidaa midtu haddii aan dhinto caadad ilaya anay ii soo noqonaysaa daartii fakadaa taaun bay la mid tahay fil asaxi muctamad haddaan qabanno walow qaala geeri sugtay aw amase jacaltuhaa daartii baan kuu yeelay laka adiga ruqbaa qoorsugid baan kaaga dhigay iyo geeri sugid y in midta haddii aad dhimato qablii hortayda haddaad dhimato caadat ilaya aniga isoo noqonaysaa wain midtu qablaka horta haddaan dhintana istaqarad laka adiga kuu sugnaanaysa falmadhabu muctamad markaa waxaa weeye dardu lqowleyn labada qowl inay ku soconayaan aljadiidi qowlkii jadiidka ahaa iyo walqadiimi qowlkii qadiimka ayaan soo tilmaanay mualifka halkan wuxuu ku tilmaamayaa waxa weeye waxa la yidhahda cumra iyo ruqba cumra iyo ruqba waa laba noocoo hibada ka mid ah oo waqtigii jaahiliyada la isticmaali jiray cumra waxa weeye qofkii inuu dhaho cumrigaaga ayaan shaygan ku siiyey intaad nooshahay shaygan adeegso intaad nooshahay min alcumri bay ka timid taas weeye cumra ruqbaana waxaa weeye inuu dhaho waxa weeye waan kula geeri sugayaa shayganoo waxa weeye waan ku siiyey intaad nooshahay isticmaal haddii aad iga hor dhimato anaa qaadanayo iisoo laabanaysaa shaygaan ku siiyey haddii aan kaa hor dhintana waratadada dhexlayaashaada adiga iyo dad kaa dambeeya ayaa yeelanaya hibadii adig kuu sugnaatay taa ruqba waa qoor sugid macnaha min aruquub ka timaad mid kale geridiisii ayuu dhowrayaa midkeenne hor dhiman doona taa horena cumrigay ka timid labada nooc baa waktigii jaariyada la isticmaali jiray axaadiisna ku soo aroortay nabig alay slam uu ku tilmaamay axkaamteeda hadaba qofkii haduu umri siiyo guri u dhaho guriga waan ku cumri siiyey intaad nooshahay isticmaal haddii aad dhimatana dhaxlayaashaada yeelan doona taasi waa hibo maxay lafdigii muu dheereeyey cibaaradii muu dheereeyey waa un hibo mar hadduu asagu intuu nool yahan isticmaal hadduu dhintana dhaxlayaashiisa qaadanayaan taa macnaheed waa hibo haddii uu ku gaabsado acmartuka waan ku cumri siiyey keliya intaad nooshaaan ku cumri siiyey uusan dhaxlayaashaada qaadan doona taana laba qowl baa ku jira qowl jadiid iyo qowl qadiima qowlka jadiidka wuxuu leeyahay muctamadka ah taa hore bay la mid tahayoo waxa weeye qofkanaa yeelan doona la cumri siiyey dhintana dhexlayaashiisaa yeelan doona kii cumri uma noqonayso maxaa yeele taa waxaa daliil u ah buu yidhi xadiidkii nebigu yuhi salى اllahu عalayhi wasalam ayumaa rajuli acmara cumra fainaha liladii ucطiyaha walaa tarjicu ila ladii acطaaha nin alla ninkii shay qof kale u qofkii la siiyey un baa yeelan doona kii wax bixiyey ku noqon mayso uu nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalam xadis saxiixa waaya xadiid kale nebigu alay slam wuxuu yihi alcumra miiraaثu liahliha yacni waxa weeye cumrisiintu dhaxal bay u noqonaysaa dadkii la siiyey ehelkiisa yani liahliha yani qofkii dadkii qofkii la siiyey ehelkiisa ayaa ka dhaxli doona kaasi waa qowlkii jadiidka ahaa qowlka qadiimka wuxuu leeyahay caqdigan waa caqdi baail ah maxaa yeelay waxay la mid tahay si asagoo dhahoo kale guriga waxaan ku siiyey muddo sanad ah muddo sanad hadduu dhan waan ku siiyey dee hibadiibuu muddeeyey hibadana lama muddayn karo marka caqdigii baatil buu noqonaya tanna waa u la mid maadaama uu ku xidhay cumrigiisa saasuu leeyahy qowlka qadiimka ee imam shaafici marka hore uu qabi jiray uu ka laabtay saasuu leeyahay waaya haddaba hadduu dhaho ka warran inta hadduu sii raaciyo acmartuka hadduu ku daro fa idaa midta haddii aad dhimato caadat ilaya ana iisoo noqonaysaa aidaa midta haddii aad dhimato caadilay hadduu taa ku darana waa u laba jeeraba waxaa yeelanaya ninkii la siiyey ilcumri siiye ayaa yeelan doona gurigii waxba cibaaradan uu yidhi way iisoo laaban doontaa haddii aad dhimato hortay haddaad dhimato aniga iisoo laaban doontaa wax macnaha shardigan soo korin ma jiro shardiga waxba ma soo korinaya waa shardi baail taasi waa cumradii intaasaan kaga baxnay cumrada waxaan idhi mar kasta waxaa yeelanaya la cumri siiyey ayaa yeelanaya waa qowlka jadiidka qowlka qadiimkan wuxuu leeya way buraysaa hadduu ku gaabsado waan ku cumri siiyey ousan dhihin dhexlayaashaabaa kaaga dambayn doona haddii uu dhaho ka arqabtuka arqabtuka waxa wey waan ku kula geeri sugay ama ruq kaaga dhigay buuhi macnaheedu waxa wey malifkaasaa kuu fasire haddaad hortay dhimato ana iisoo noqonaysa wixii ku siiyey oo gurigaan kusiy anigu isoo noqonaya haddii horta aan dhintana hibadii aday kuu sugnaanaysaa labadii qowl een soo tilmaanay jadiid iyo qadiim ayuunbaa halkan iman doona qowlka jadiidkan wuxuu leeyahay qofka la siiyey ee ruqbada lagu siiyey ayaa yeelan doona isagii dhexlayaashiisa caqdigan wuu asaxaya qadiimna wuxuu leeyahay caqdigani waa caqdi baail ah maba asaxayuu leeyahay qadiim walow qaala haddii u dhaho acmartuka waan ku cumrisiiyey haadihi daar gurigan faidaa midta haddii aad dhimato fa hiya iyadu daartani liwaratatii dhexlayaashaadaa yeelan doona fa hiya taasi hibatun hibo weeye walow ikhtasar hadduu ku gaabsado calaa acmartuka waan ku cumrisiiyey fakadaa kaan buu la mid yahayo waxa weeye ninkii dhexlayaashiisa yeelan doona filjadiidi qowlka jadiidka walow qaala hadduu dhao faidaa midta haddii aad dhimato caadat ilaya aniga iisoo noqonaysa fakada taaban bay la mid tahay iyadna oo waxa weeye waxaa yeelan doona kii la siiyey oo waa hibo saxiix ah waana icmaar saxiixa ah. kii la siiyey unbaa yeelan doona iyo dhexlayaashiisa fil asaxi muctamad haddaan qabana walow qaala hadduu dhao arqabtuka waan kula geeri sugay daartan aw mase jacaltuhaa daartii waan kaaga yeelaka adiga ruqbaa geerisugid baan kaaga dhigay in mitu haddaad dhimato qabli hortay caadata ilayaan iisoo noqonaysa waa in mitu qabli horta haddaan dhintan istakara laka aday ku sugnaanaysaa falmadhabu muctamad waxa weeye dardu lqowli labadii qowl inay ku soconayso meeshan aljadiidi qowlkii jadiidka walqadiimi qowlkii qadiimka ahaa wamaa jaaza baycu wax kastoo iibintiisu ay bannaan tahay jaaza hibatuhu hibayntiisana way bannaan tahay wamaa laa waxayna in la iibiyo ka majhuulin sida shaygii aan la ogeyn ee majhuulka wa maqsuubin kii la dhacay wadaalin shaygii baadida ahaa falaa ma asaxayo in la hibeeyo ilaa xabatay xindatin qabandi laba xabadood ama laba firi oo ka mid ah mooyaane wanawiha wanaxwihimaa iyo wixii la mid ah mualifku halkan wuxuu gudagelayaa ruknigii saddexaad ee mawhuubka ah wixii la hibeeyey daabit guud buu ku sameeyey wuxuu ku yidhi maa jaaza baycuhu jaaza hibatuhu wamaa laa falaa wax kasta oo in la iibiye bannaan tahay in la hibeeyena way bannaan tahay waxayna bannaan in la iibiye in la hibeeyena ma bannaano laakiin kaa dambe waxbuu ka soo reebay haddaba wax kasta oo bannaan tahay in la iibiyo in la hibeyena way bannaan tahay shuruud baan ugu soo martay shayga mabiica ah shuruudda waxaa ka mid ah inuu daahir yahay inuu wax la dheefsan kara yahay in la dhiibi karo shaygan imkaanu tasliim shuruuddiiba halkana loo shardinaya waaya haddaba shay nijaasa lama hibayn karo shay xaaraan lama hibayn karo shay aadan dhiibi karin shay milkigaaga aan ku jirin oo mamluuk milkiga aan ahayn ma hibayn kartid waaya wixii aadan iibin karinna ma hibayn kartid sida majhuulkii shay aan la garanayn oo wuxuu yahay ba aan la ogeyn kartoonkan waxa ku jira ayaan ka iibiyey ma dhihi kartid sidaasoo kale ma dhihi kartid kartoonkan waxa ku jira aan ku hibeeyey yacani wa lama ogo wuxuu yahay waaya wax majhuul ah ama labadaa neef mid ahaan baan kuu hibeeyey ma asaxayso waa inaad cayintaa maqsuub neef lagaa dhacay ama xoolo lagaa dhacay ma hibayn kartid sidaa sidayn u bannaana inaad iibiso daalin xoolihii baadidaa kaa lumay sidayn u bannaana inaad iibiso ayaanan u hibayn karin laakiin kan dambe daabitkan dambe waa maalaa falaa mualif wuxuu ka soo reebay xabatay xinta laba midh oo qamandi ah ama laba firi oo qamandi ah yacani hibo way ku asixi laakiin iibkuma asaxayso maxaa yeelay beeca waxaan u asaxaynin beeca shaygan wax la dheefsan kara ma ah muqaabilna waad ka bixinaysaa lacag baa kaaga baxaysa marka ma bannaano laakiin hibadu way ku bannaan tahay maxaa yeelay waxaan hadduu bilaash kugu soo gala ama ha yaraada ama ha badnaadee de waa zaada khayr waxba ku yeeli mahayo wuxuu ku yihi wamaa jaaza baycuhu wuxuu iibkiisa bannaan yahay jaaza hibatu hibadiisana way bannaanta wamaa laa waxaa iibkiisuna bannaanayna ka majhuulin wadalika miaalka majhuulin sida shayga majhuulka wey oo maqsuuma shaygana dhac daalin baadidi weye falaa hibadiisu ma banaano ilaa xabatay xindatin laba midh oo qabandi ah mooyaan wanaxwima wixii la mid a wahibatu deyni deynta hibadeedu lilmadiini qofkii deymaysnaa loo hibeeyo ibraa'un waa cafin weeye waligayrihi qof kale oo qofkii lagu lahaan ahayn in loo hibeeyey deyntii baailatun baail wey hibadaas fil asaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku uhi deynta ma bannaanta in la hibeeyo daynta haddii loo hibaynayo qofkii lagu lahaa daynta oo la dhaho dayntii aan kugu lahaa kunka doolar aan kugu lahaa waan kuu hibay waan ku siiyey taasi waa asaxaysaa maxaa yeelay taasi waa cafin waa cafin cafin bay ka dhiganta dad kunkii doolar aan kugu lahaa waan ku siiyey waxay ka dhigan tahay inaad cafisay qofka waa ibra taasi marka way asaxaysaa hibatu dayni liman calayhi yani waay ka waxay la matahay sida baycu dayni liman calayhi dayntii laga hibiye qofkii lagu lahaa taasna way banaanay sidana soo dhaaftay laakiin qof kale oo aan ahayn qofkii lagu lahaa ma la siin karaa dayntii maalan inaad dhahdo hebelow boqolka doolar ean hebel ku leeyahay qaado adaan ku siiyeyn taasi ma asaxaysaa taasi khilaaf baa ku jira lakiin sida muctamadka ma asaxayso maxaa yeele hayru maqduur calaa tasliimihi ma dhiibi kartid ilan shuruuddii yani mawhuubka waxaa ka mid ah inuu waxaan yahay maqduur calaa tasliimihi sida beecaba loo shardinayey shaygaad iibinayso inuu yahay wax aad dhiibi karto ood wareejin karto qof kale wax dayn dimadiisa ku maqanoo dayn loogu leeyahay dee gacantaada kuma jiro mana dhiibi kartid bilow qofkii baan laga soo saaran saa darteed hibadiisu ma ansaxayso waaya wuxuu ihi wahibatu dayni daynta hibadeeda lilmadiini qofkii lagu lahaa loo hibeeyey ibraahim cafin weye waligayrihi qofkii lagu lahaa qof aan lahaynoo loo hibeeyey dayntiina baailatun waaba baail fi asaxi muctamad haddaan qaban walaa yumlaku lama milkiyo mawhuubun shay la hibeeyey lama milkiyo ilaa biqabdi gudoomid mooyaane bidn اwaahibi qofkii hibeeyey idankiisana lagu gudoomo falow maata haddii uu dhinto axaduhumaa labadii qof ee waahib iyo mawhuub waahib iyo mawhuublah qofkii hibeeyey qofkii loo hibeeyey midkood hadduu dhinto bayna alhibati hibadii inta udhexaysa iyo walqabdi guddoomiddii qaama waarihu dhaxlihiisii ayaa qumaya oo gelaya maqaamahu maqaamkiisii buu gelayaa wa qiila waxaa yidhi yanfasiqu اlcaqdu caqdiga wuu fasakmayaa wuxuu ku yidhi shayga mawhuubka ah ee la hibeeyey kelia waxaa lagu milkin karaa qabdi gudoomid qofkan loo hibeeyey haddii uu gudoomo markaa unbuu milkinaya laakiin asagoo weli gacanta ku dhigin ma milkinayo bimujarad alcaqd oo aan ku siiyey kelia kuma milkinayo waaya taana waxaa daliil u ah xadiidkii xaakim ku wariyey saxiixiisa in nabiga sala allahu calayhi wasalam uu u hadiyey najaashi soddon miski ah uqiyada miskiga waa l waxay udhigantaa boqol iyo toddobiy labaatan garam halkii uqiyaba marka miski fara badan buu nabigu hadiyeeyey najaashi dabeetana umusalam wuxuu ku yihi najaashi waxaan filayaa oon u arkaa inuu dhintay hadyaddii aan siiyena waxaan arkaa in la soo celin doono haddaba haddii hadyaddaa la soo celiyo adigaa yeelan doona adaan ku siin doonaa miski adaa qaadan doonu nabigu ku yhi alayhi الsalaatu wasalaam marka halkaa waxaa laga qaatay in hadiyadda aan lagu milkinayn ilaa bilqabdi guddoomid mooyaane maxaa yele nabig ala sl slam wuxuu yihi hadday soo laabato hadyaddii oo qofkii la siiyey buu dhinto waxa wey adaan ku siin doonaa buu nabig ala sl slam waaya haddaba labadii qof ee waahibkii iyo mawhuubulah kii wax hibeeyey kii loo hibeeyey hadduu midkoodu dhinto hibadii markay dhacday ee lagu dhawaaqay laakiin weli aan la kala guddoomin qofkii waxa wey waaridka ah dhexlaha ahaa ayaa mid kasta booskiisa gelaya hadduu waahib yahayna waahibkii booskiisiibuu gelayaa oo guddoonsiintiibuu ku gelayaa hadduu mawhuubulahu yahayna booskiisiibuu gelaya agga guddoominta iyo qaadashadii ayuu ku gelayaa oo waxa weye hadidii isaga oola wareegaya qofkii loo hibeeyey ee dhaxalsiyihiisa ah kaasi waa qowlka muctamadka qiil ba wuxuu leeyahay maya caqdiguu fasakmayaa caqdigii wuu fasakhmayaa waaya wuxuu ihi walaa yumlaku lama milkiyo mawhuubun shay la hibeeyey ilaa biqabdin guddoomid mooyaane biidni lwaahibi waahibka idankiisii lagu guddoomo falow maata haddaba hadduu dhinto axaduhumaa labadii qof ee waahibiya mawhuubu lahu midkood bayna alhibati hibadii inta udhexaysay walqabdi guddoomiddii inta udhexaysa qaama waarituhu dhexlihiisii ayaa gelaya muqaamahu booskiisii waqiila waxaa la yidhi yanfasikhu alcaqdu caqdiguu fasakhmaya wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina